ama soo dalbadoo doonahaya maba siinaba ninkan ordahaya ee faylka la ordi inuu isdabamari u rabo janis wey waa janis marka faxdarba wa qaala li cabdiraxmaan ibnu samura nabigu wuxuu ku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ragga gadaalka islamiy ba lakin aad u badan ba sijistan iyo kabul korkeeda ilaa uzbekistan ninka qabtay wey ayib yaa cabdiraxmaan ibnu samura laa tas'al imaarata imaaro ah weydiisani wah raadina weliga fa inaka adugu in ucطiitaha haddii shaqo lagu dhibayo xil iyo mas-uuliyad min gayri mas'alatin adoon raadinno oon ummadda weydiisan laguu garto lagu siiyo ucinta calayha waa lagugu kaalmay ilahay baa kugu kaalmay waa lagugu xiltiri wa in ucطiitaha can mas'alati wukilta ilayha adoo raadiyey oo weydiisanaya haddii lagu siiyona waa lagugu sii dayn ilahay kugu kaalmay waa ku ceebabi ceeb baa nin walboo xil qabtay oo soomaaliyeed maxay ceeb oga raacdaa haadihi hiy masala qadiyadu waa tana daacadnimo iyo hufnaan baan jirinba marka horeba xilka qaabka lagu dhibaa khaldanayd nidaam iyo ariiq islaamba lama soo marin xisaabo kalea lagu adeegto lagu aqdantay kadibna haddii haziima iyo burbur iyo khilaaf baa ka dhacaaya aad waa in loo ilaaliyo mas-uuliinta wadaadaha muxuu ahaaye qudaada culummada nin walba xilkuu bixinayo shaqada waa inuu u meeldayo waa in loo meeldayo akrajaahu fi saxiixayn xadiidka waxay kusoo saareen saxiixaynka wey oo sheekh sida uu sheekhu sheegay wey idan hawsha haddaan saa la yeelin burbur baa ka dhacay aada iyo aad baa burbur uga dhacay cumar radi allahu tacaala canhu maalin maalmaha kamid wuxuu saxaaba fara badan soo la fadhiyay guri gurina la buuxiyey wuxuu ihi gurigan maxaad jeclaan lahay in laga buuxiyey balow wuxu hi anigu waxaan jeclaan lahay gurigan oo intuu dahab ka buuxsamo inaan fi yawmin waaxidin fii sabiili ku bixiyo anuu waxaan jeclaan lahaaba intii fido iyo zabarjad iyo yaaquud iyo marjaan iyo dheeman intii tif laga siiyo fii yowmin waaxidin fuqarada iyo masaakiinta abnaa lansaar wlmuhaajiriin wa abnaa shuhadaai uxudin aan faraxa geliyo nin walba meel ku dhuftay mid araamisha mid aytaamta ayib nin qolyaha muqcadiinta ee curyaanada ah nin dhoolayaasha ninba meel bula-aado cumar wuxuu yihi walaakinii atamana low annahaa mamlu'a rijaala mila abi cubayda camr jaraax wa mucaad ibnu jabal wa salim mawla abi xudayfa wa xudayfata mlyamaan faastacmiluhum fi aacati illahi anuu waxaan jeclaan lahaa in meesha rag laga buuxiye bu rag laga buuxiye meesha raggaasoo lamid abi cubaydi iyo xudayfi iyo salim mawla udayf abi xudayfa ayib oo ku shiiday xarbulyamaama nin qaarooci qiimo badan ahaa nabigu aad u jecla alxamdu lilahi ladi jacala min ummati jacala fii ummati mila haada habeen mudhayso soo quraan akrinaya nabig sal slam ma caaisha soo dhegaysatay nabiga gurigu yimid caaishuu ka waayay cishii marka la tukaday wuu iska sugay caaisha ordi baa timid caaisha waa sida caaba xer isku banayntu wuxuu nabi allow masaajidka cishaa markaan tukaday wax yar kadib nin baa meel darafa qur-aan ka bilaabay waaban dhaqaaqi ata maxay tahay dabka iga tegay saan u dhegaysanaya markaan daalay oon ka baqay inaad kahorsato baan soo kacay ri gu waraysta nabigu haadaa saalim baa lada mataqaan adug saalim mawla abi xudayfa layihahda alxamdu lilahi ladi jacala fii ummati mila hada ka soomaaliga masayr bik buu dhihi laha kala go saalim saalim ahy anaad xisaabo kala bilaaban lahaa wadaadkaasi wadaadka colba dh colaba dhexmar lahayd marmale ninkaas wey wuxuu ihi in saalim mawla abi xudayfe iyo xudayfa bn yaman aad u qiimo badan ah aad u adkaa cumar aad u jeclaa iyo ragga noocaas marka inti meesha layga buuxiyo inaan nin walbaba xil udhibaan yaan jeclaan laha aan kaalmaysto yani nafaqa iyo biil aad bixiso xama tara mogta sheekh laakiin dad tayo leh oo ummaddan maamula ayaa wax kasta ka qiimo badan ummaddan iyadaa dhaqaale iskugu filan haddii in laisku maamulay u bahantay laisu celiyo laisu joojiyo laisku nooleeyo kan ka qaad kana u qaad isku celceli in wax loo biyo biyay u bahantay rag waxu biyo biyayn lahaa isku celcelin lahaa baa lala yahay mooye dhib kale nama haystaba maalin dhaw waad maqlayseen marka miyaysan baraw marka maxaa laga qaybiyey lix iyo toban kun kiish oo raashina lix iyo toban kun cirabkan soomaali baa abuuratay dadki waxay abuureen wey zakawaadka zakooyin lasoo ururiyey degmo laga ururiyey lix iyo toban kun oo kiish dadkan waxay u baahan yihiin dad hufan oo qiimo badan oo daacad wax iskugu celceliya mooye gaal iyo u n d b iyo u n oma baano muftidiintaas kabarada ah markaanu saasaan jeclaan lahaa laakiin nimanka lama hayo ayib barkooda xilligaa hadlay way shahiideen maba joogaan eh, kulligood way maqan yihin hal nin oo markaa ka nool ma jiro u saaleya ragga ayaga ah sheekhu marka wuxuu yhi raxmat ullahi tacala caley xadiidkaas adarkaa dheer ee ku saabsan cumar tamanagiis xaakim baa soo saaray iyo ibnu sacd fi tabaqaat bisanadin xasan sheekhu wuxuu uhi wa qaala sal ly slam rasuulku wuxuu yihi man alba alqada'a qada ruuxii codsada in qaado laga dhigo wastacaana calayhi wukila ilay wastacaana kaalmaysta caleyhi cala alqada oo shaqo ka raatan inuu ku noolaado doonhaya qaduuba ka ordahaya ama wastacaana calayhi fi tawliyati alqada ama u raadsada dad igala hadla maxaa rabta qaadi minhaajkaan aqaan afirta musiiba nin bale ka dhacday baan ahay xilka ha laii dhiibo qaadiga degmada heblaan raba ninkii baa diiday wasiirka shaqaalaynta kaa diiday usoo kaxayso qaraabo macrifo nima is yaqaanaan wastacaana caleyh taa waa suuragal waxaa kaloo suuragala ninka iyada wastacaana caleyh waxaa weeye ay tawakala caleyh kaalmaysto oo hawshaas inuu wax ku noqon waxna ka aamina wuu ku ilay ilayhi shaqadaasaa loo wakaalan qadahaasaa rabbi kuu wakaalan bimacnaa lagugu kaalmayn mahayo waad ku ceeboobi marka dambe ayib kuwa mid qaadi oo jooga meelaha xeryaha qaxootiga kalun baad noqonaysaa ayib warkiisa aada loo yaqaan islaam eh, baan eh, islaam baan islaantaydii baan kari waay naashiso wey bil kuguma leh tu kala dhigi ninkii shalay buu dhoofo bil baan kala ahay war waa fasahan tahay waraaq qabso hore ka guursa nin kale ayib aad baa loo garanaya hadda waxba sheegi maayo waman lam yatlib ilqada qadaha ninkaan dalbin soomaha adoo ceebaysan baad kasoo booday marka dambe qada ninkaan raadin walam yastacin calayhi in loo dhiibana axadna aan u kaalmaysanon raadinin anzala allahu ilayhi malakan yusadiduhu ilahi wuxuu soo dejiyaa malag toosiyo oo saxo hagaajiyo haga waa lagu hagahaya rawaahu ahlu sunan baa soo saaray xadiidka xasanahu tirmidi wa saxahu lxaakim lakin xadidku daciif weeye sanadka waxaa ku jira cabdulacla bn caamir athaclabi baa ku jira waana daciif laakiin macnaha xadiidka yashhad lu xadiiu e, jaabir cabdiraman samr u maqati kacahayo axaadiis fara badan baa macnahaan taageeri oo shaqo kasta iyo xil kasta ninkii asagoo banaanka ka jooga loo garto loo dhiibo dadaalana ilaahay baa u kaalmay ninkii laakiin doondoonee raadiya wakti ku bixiya in lagu ceebayo axaadiis baa sheegaysa xadiidku macnihiisu waa saxix lakin min xaytu riwaaya daciif weeye aada waxaa u faahfaashay xadiidka duruqdiisa iyo ka hadla ciilkiisa sheekha iskale kitaabka anisu saari fi takriij alaxaadiid alwaarida fi fatx ilbaari majalladka toddobaad an boqol shan kun hal boqol iyo afartan sabxada amaa raqamka xadiidka saddex kun lix boqol toddobaatan iyo shan sheekhu wuxuu uhi fain cadala hadduu ka leexdo ninkii baa ka weecday ninka amiirka ah mas-uulkii madaxweynihii guddoomiyihii degmada qaadigii dadkii la yidhi raadi oo ninka u fiican xilka u dhiib buu ka leexo fain cadala hadduu ka leexo can ilaxaqi اlaslaxi ninka u mutay ee u qiimo badnaa u wanaagsanaa buu ka leexday ilaa hayrihi mid kale u leexday nimaan hawshaba mudnayn oon u qalbin oon qaadi karin buu ku lugooyey muxuu ugu lugooyey liajli qaraabatin baynahuma qaraabanimo ka dhaxayso aw walaain aw walaa'i citaaqatin walaw cataaqatin xorayn walaheed gacanlimo xorayn walahu waa gacanlimo mooye ad adda kor ba asaga xoreeyey asagaa addoon ahaan jiray ama kanaad muxuu ahaaye xilka baa addoon ahaan jiray walaa idinka dhexeeya wa inama alwalaau liman actaq aw sadaaqatin saaxiibtinimo ama mase waxaa ka dhexeeya oo u siiyey muwaafaqatin fii beled ismaala ka timaadeen yaa tahay reer kismaayo xilka qabo xaga ka timid hargeysa iskaga tag meesha maxaa reebara waanay mxuu ahay iyo reemarko meeshan waxba ma hayn shaqadu waa iska xidhiidhi dadkii bay ku yartahay yani waa dulmiga adduunka maanta yaallay kamat aw madhabin ama isku madhab baa tiin yaad yaa tahay wahaabi baan ahay qaba xilka yaa tahay anugu waxaan islaax akhwaan muslimiin lakin nin hufan hawsha qaban karaa tahay islaax aafaysan baa tii akhwaan muslimiin aafayn niman fiicanna waa leeyihin iska tag baa ta isku madhab ma nihin isku urur warbaasha urur ma ahe waa xil waxaanu qaybsan haw hawsha ninkaan umadan udhiib haddana balaaye ka baqayn oodaan kala baqaynin inuu oola galo meel kale ila niman baan tan udhiibana meel kale oola galeen aw ariiqatin ama isku ariiqa bay yihiin dariiqay wadaagaan isku manhaj aw jinsan ama waa isku muxuu ahaay qawmiyad carab bay isla yihiin soomaali bay isla yihiin hindi bay isla yihiin ayib kaalcarabiyati wاlfarisiyati wاturkiyati wاrumiya sida wax loogu sharxay ninka loo qoraya waa turki la soco ninka hawl khilaafka udhacay waa oda odaa turkiya wey atrag wey sida calaabanima jinsiyadda waaa idan hadda ma kala joogo adduunka ninkaad isku mid jinsiga tihiin gaal allaaka ah, dhinta waad ka ordaysa waad raadsan isku meel baynu ka soo jeednaa hadduuba ku sii yidhaahdo isku gobolkaasaan ka imid maalinka qadada qababa qadada adaa qaba habeenka ayada iyo maalinka ash habeenkaas casho iyo qadada adaa qaba maalinka asaga matala calaabnima isla wadaagaan ama jins alfarisiya bay isla wadaagaan aw jins waxay isla wadaagaan aturkiya atraabtuna asalkooda waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa qolyahan hadda adduunka joogay fara badan tatarku jinsi turki u ahaa waxaan hadda dega bariga mxuu ahay bariga esho o dhan ba u badan jinsigaas asal kasoo jeeda waa badan yihiin jinsi aad u ballaahan wey niman nasakmay oo tasakmay iyo ilaa niman aminkana caraabta wax ku dambayso waa iska jira aw rumiya reer rum rinji ba isla tihi aw amase wuxuulka ugu dhiibay lirashwatin ris waa la siiyey xoog gunna ah gunnaa loo dhiibay laaluush afgarab kitiki dhooga soo maa ayib yaakuda uu qadanaya ninka shaqada bixinaya minhum min almuwalla ninka shaqada loo dhiibay u ka qadanhaya min maalin maal ah aw manfacatan ama dheef kale ah mar baysan maalayn ma ogtaha ay tahay hawl baan kuu qabane oo shaqa hebel baan kuu shaqaalayne hebel adugu ninka wiilka hebela shaqeebla iga adugu waa manfaco aan isdhaabsano wiilka maxaan rabaa inaad askari ka dhigto iikanala qorhayo lakin waxaan rabaa wiil ba maa raba jaamacadda gale ninka muxuu ahaaye camiid lqabuul ninkaas wada hadl meel la saar wiilka isaga manfaca la isdhaafsado waa rinsho ayib aw gayri dalika min alasbaab aduu sababku dooni ha ahaadee haddaad xilka u dhiibto nimaan mudanin oon u qalmin sababkaa dooni ugu dhiibe waxaa weeyaan faqad khunta allaha warasuulahu wاlmu'miniina jamiica khaain baa khaain ayib oo amase wuxuu ogu dhiibay kana ogu diiday lidikanin fii qalbihi cala axaqi cuqdad buu qabaa hadda koor isku dhaceen hadda koor baad dagaalanteen xil baad qabatay ah, manaad maanta shaqa isoo doorantay janis baan kaa helay xaqu kenya mooyi buuhi idan iska tag mid sakaraad oo tacbaan ah oo hubac on islaantiisa maamulan karin buu ku qorahaya nukbadii iyo dadkii indheergaladkaa cuqaashii culummadii dadkii hufnaay daacad ahaa meelahaasay gaajiyi xubeer baabi'isay macaruur baa baabi'isay shaqa ma jirto ilihii dhaqaalahoo dhan iyo wixii shaqahaydna waxaad ku fadhiisay dhaalimiin iyo fajara ku taageri adiga oo kuu sacabaynhayo tuug ah lidaqanin fii qalbihi waa daqiino cuqdad war isqoonsi waa kuwaas og waxbaa idin fii qalbigii ku jirto oo u hayo calal xaqi ninka shaqada mutay ninka shaqada mutay baad xoogo isku dhacsantihi kii kalaa marka wareejinaysa aw cadaawatin baynahuma col xeer xiraaba idinka dhexey yaa tay ree hebel siqir culuba oo naga dhexey yaa tay iskaga tag meesha faqad khaana allaha warasuulahu wlmuminiin intaasoo dhan ba hadaad ruuxa shaqada u siiso kii mudnana aad ka tagto khaa'in baa tahay wa dakala khaana allaha warasuulahu wadakala fii ma nuhiya canhu fi qowli wuxuuna gudo galay oo ku tacaluqa waciidka alla subxaanaه wa tacala uu ka yidhi fii qowlihi tacala ya ayuha aladiina aamanuu laa takunu اllaha wاrasuula watakunuu amaanaatikum wa antum taclamuun laa takunu اllaha wاrasuul iyo axaadiisii soo hormartay isku qaba hade wa isku fadhiisanhayaan ilaahay ha khaa'imayna iyo rasuulkiisa oo watakunu had marka aad khaa'intaan amaanaatikum xilalki iyo mas-uuliyadda muslimiinta nafsa shay nafsadaada khaa'imi markaad xilka ruuxaan mudanin siiso kii mutana aada garab mariso intaadan asaga khaaimin adaa iskaaimay naftaada khaaimtay takhtanuuna anfusakum fataaba calaykum wa antum taclamuuna idinku hawshaa garanaya wixii jahal ku dhaca iyo aqoon dari laguma haysto laakiin wixaa u bareedhay weeye waxa laga hadlahayo uma qaala tacala ilah wuxuui waclamuu anama amwaalukum waawlaadukum fitna wa ana allaha cindahu ajrun cadiim wuxuu uhi sheekhu faina arajula ruuxa bini aadamka lixubihi liwaladihi jacaylka waa carurtiisa jeceliya ubadkiisa iyo weli catiiqii kuu asagu xoreeyey qad yu'iruhum inuu u dooraan la arkaa fii bacdi alwilaayaati shaqooyinka barhkood caruurtaada mogta xil baad iskaga dhiibi hebel maqaan gaar ha nigu hadda islaam buu guursa laba xaasuu leeyahaa shaqo fiican u raadiya waa loo dhiibi ma mutaa ma laga mutaa midnaba eedi maysa telefoon baan tuuray soo celiyay waxaa weeyaan waaad waxaad dhihi ninkaan meel iska geli madaxa meel u saar biilkiisa iyo dhibkiisa hartaana ka nasatada muslimiintaad ku argelaysay eed qataarka kaga dhigi aad ku culaabayso eegiba meshidba catiiqaadi inaad xil iska siisaa laga yaaba bacd laga yaaba aw yucqi ama wuxuu siin maa laa yastaxiqu wuxuusan mudanin baad siin catiiqi ama ilmahaadi ama qaraabadaadi fa wuxuu noqon qad khaana amaanatahu mid khaaimay xilkiisii iyo dawladdii bu khaaimay ninkaas wa sidoo kale qad yu'hiru inuu door bidaa laga yaaba odaygu ama ninka mas-uulka madaxweynaha ama wasiirka ah ziyaadata maalihi aw xifdihi biakhdi ma laa yastaxiquhu ziyaadata xifdihi ziyaadata maalihi maalkiisa inuu kordhiyo ama hantida u korsato ama catiiqaadii iyo waladkaadii xoolahooda aad kordhiso aw xifdihi ama xoolahooda u ilaaliso maxaad ku ilaali biakhdi ma laa yastaxiqu wuxuusan mudani buu qadanhaya markaa ilmaada wuxuusan mudan adagtiiso xoolihiis baa kordhahaya ra waad ilaalin ama adigii mas-uulka ahaa baa waxaadan mudanin qaadan adoo ku ilaashanaya xoolahaadii iyo hantidaada kale waaad waxaad mudnayn adoo hantidada ilaashanayo ama xoolihiibuu bixin qad yudiru waxaa weeye inuu bi eh, door doora eh, inaad ogu laga yaabaa xilalka qaarkood ood siiso qolyaha adiga nin adigu ku raaco kuu nacamleeyo waxba kugu socmadahay muxaafid ba hebel waa mucaarad muxaafid wey xilka siiya mucaarad ba hal shaqa la siinin shacabka soomaaliyeed wixii kacaanka taageersan shaqooyinka ha la siiyo wixii kasoo horjeedana gaajo ha dhamayso ayib fa arajula qad yucii qad lixubihi eh, liwaladihi wey qad yucطiihi muxaabaatan u eexasho garabwegliilid kilkila duleelin man yudaahinuhu dadka asaga aan runta u sheegin u mujaamileeya madaxweyneha kaa fiican oo kaa qima lama aragba aadba ummaddu wayba nuurtayba adduunka o dhan baaba ifahayaba ilahay ha ku daayo nolow ayb cimri alla ha raajiyo ayb coobiya welig haddaa isin intaasa igu filam anugu waasa waasa maqsuud bay ummad wadahayba ummadaasaaba anagu na wanaageeda wanaaggeeda bimacnaa waxaa weeyaan markuu baxaa xilliha loo dhiyo wey waraaqaasa la sii diya xafiiska fii bacd alwilaayaat fayakun wuxuu noqon qad khalana allaha warasuula wa amaanatah halis wey hawsha ayada waa inaad ilaaliso saa darteed bu cumar su hawsha uga fogaado shuruud buu dejitay fii khilaafatii toddoba shardi buu dejitay ninka xilka weyn u dhiibay laabudda an yakuuna saxaabiya shardi buu ka dhigay wa an yakuuna min qaraabati reer bani cadina unuusan ahayn yani kala tagtadi cumar salaka waadiyan wa salakta anta waadiyan ra waadiyan aakhar shardiga labaad alistiqaamatu wasalaax saddexaad baan ujeedaa nin toosan oo diinle waa inuu yahay lagu yaqaan shardiga afraad alqudra walkhibra siyaasiya nin karti leh iyo rugcadaanimo iyo abwaanimo inuu yahay siyaasiyan ah shardiga shanaad alfitnatu wاdaka nin caqli badan oo buuxa waa inuu yahay doqon ah, iska iskaraad oo la xaabin karo lama rabo warka asaga shardiga lixaad alraxmatu wاshafaqa nin naxariis leh oo danqada oo qalbi jilicsan ummadda u nugul inuu yahay shardiga toddobaad aلzuhdu fi اdunya wاragbaةu canha wacadam اxirsi cala اlwilaaya shuruuddaasu dejiyey maalin maalmaha kamid a qolyo kasoo xajiyey ciraaq ka yimid ba madiina soo degay cumar baa soo dulmeeray wuxuu yihi yaatiin man antum rag waaweyn oo duqeya alla waa la fara badnay koox dhan wey maca amiirkoodii wata wiil yar baa istaagay wuxuu yihi naxnu cibaad llahi اlmuslimuun waa loo baay cumar waa loo gamiyo sooma aragti bani hebel baana reer bani fal bu haya wuxuu naxnu cibaad llahi lmuslimuun min ayna ji'tum min alfaj alcamiiq buuri wa ayna turiiduun bayt allahi alcatiiq buuri waman amiirukum hada sheikhu nin waayol bu ninkan amiir noo ah faanta amiiruhum bas cadda laga bilaaba <laughs> ade ninka wana culus ma ogtahay haba yaraadee waxaa la weydiiyey xaggeed ka timide su-aalaha sida loo weydiiy maxaa tihiin baa la o xaggee ka timide xaggee u socotaan yaa mas-uul idinka ah waa su-aalaha afaroo kala daran ninkan wuxuu yihi waxaan nahay naxnu cibaad llahi almuslimuun jawaaban lisu'aal man antum xaggeed ka timaadeen min alfaj alcamiiq min ayna ji'tum wey ayna turiiduun wuxuu yidhi bayt اllahi اcatiq waa xujaaji xaramkii u amiirkii wuxuu i wuxuu saacadda laga bilaaba ninkan wuxuu dareemay caqli iyo maskax badan inay ku jirto iyo fasaxa wuxuu i waa cazilan yahay odayga idin wata waxaa amiira adiga amiira cumar hawlaha aad ba ugu fiicnaa u yaqaan nin baa u yimid xagga taa fidnada adilada kamida ah wey in kutusaya fidnada uu ictibaarin jiray naxariista iyo shafaqada iyo dhimrinta waxaa kamid ah nin waaliha baa u yimid cumar soo martiyey isagoo la xisaabtamaya guriga cumar baa la wada fadhiista caruur yaroo cumar ale baa kuso orada caruurti carurti cumar intuu qaaday buu dhunkaday markaasuu agga fadhiisiyey wuxuu ihi anigu weligay ilma aan dhalay maana dhunkaninba weligay ilma aan dhalay maana dhunka idinku ma dhunkantaa ha weliga anugu ma dhunkaninba nin weynoo qaangaad aho indhahaas dabadhi baan ahay cumar wuxuu waa cadilantahay sacad algabla fa anta wallahi binnaasi aqalu raxmatan ninka caruurtiisa u danqan waaye u naxariisan waaye o dhunkan waaye miyaa muslimiin ii maamuliba waaba casilayba wawaayo dhan wey fa anta wallahi aqalu binnaasi raxmatan laa tacmalu lii camalan buuri faradda cahdaw wuu casilay wareegtu nin kalo magacaab ninku waa inuu raxiim yahay bilmuminiin raxiim biraciya shafiiq lahum aaaartaasoo dhan aaaar sugan oo saxiixa zuhdiga wuu qiimayn jiray ninku nin adduunya doonhayo inuu yahay oo dhaqaale iyo wax doonhayo iyo uu kala fiirin jiray maalin buu wuxuu daco inuu tijaabiyey abu cubayda iyo macaali bnu jabal oo markaa yimid oo xiilhayay madiina joogay addoonkiisa u yeedhay afar boqol oo dinaar buu qariir qandi ugu ri ui ugee abu cubayda ugee markaad u dhiibtana sug buuha ilaad ogaato wuxuu same ku sameeyay lacagtaas guriga waxaa iska waraysanaya qaraabada oo la hadlaya carruurta oo la ciyaara iska dhigo weli aan hana dareensin inaad sugayso ha dareensiinin qandigii buu geeyey amiir amiirummin baa kuu soo dhiibay silatan uu kugu soo dhiibay iyo mxuu ahay kaalmayn iyo hadiyo saas ahaa wuxuu u yeedhay shaqaalo joogay buu u yeedhay hebelow kaalay tobanka hebel u geey ninkii saxaabi kalo m magaalada degan wuu qaybiyey qandigii dhannaaye afar boqol oo dinaar ahayd ninkii loo soo diray keenay oon tegin buu dhammeeyo bixiyey hal xaba kama reebin wuu soo tegey uu yimid cumar oo afar boqol oo dinaar kale sii diyaariyay buu u yimid ui maxaad aragtay wuxuu ihi anaan dhaqaaqin dhammaan wuu bixiyey fulan iyo fulan iyo fulan iyo fulan buu ugeeyey waa kala qaybshay iguna salaan bui allah u naxariisto allahna barakeeyo cumar waa amiir ummadda xidhiidhiya allah xidhiiya ku dhab iguna salaan una ducee maca salaam mucaad ba haddana la ogyahay hantidaa mucaad buu sidoo kale haddana u ismashquuliyey wax suga iska dhigay mucaad wuu qaybiyey wuu waday wuu waday markay laba diinaar ka harhsan tahay lacagtii afarta boqol ahayd bay islaanta soo qayliday xaaskiisi wuxuu nagu waan u baahannahay xoolaha intaana dhamen wax naga si qandigiibu u turay wuxuu ku harsanaa laba dinaar baa kusoo hadhay saddex boqol sideetan iyo sideed dinaar uu bixiyey sagaashan iyo sideed dinaar uu bixiyey saxaabi saddexaad saasuu ku sameyey waa fi fi y fi yawmin waaxid addoonkii bu uhi la kulantay cumar baa waraystay wuxuu uhi ballamka ilaahay nin walba wixii bixi bu hal shilin kama haysta caawa gaaja caawa kaga barya wuxuu uhi ina haaulaa'i ikhwatun bacduhum min bacd dadkaa dad walaala weeye buui dadkaan walaal waa mas-uuliyiinteed moodaysaa inay colka yihiin waa walaalo iska warqaba koodaad ay muxuu ahay diifs diifaysan ka baahan ka go-man waa iska warqabaan kii xoogu lase afka buuxsan mahaye intuu kabadu dhiibahaya ama asagoon kabanin bu hormarinaya yani laabudda shuruudda ruuxa muslimka ah una isu ilaaliyo oo xil kasnimada uu ku dadaalo halkaa inoo jogo insha allahu tacala uma ina almuaddi lilamaanata inoo jogo bilahi tawfiiq wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wa alih wasaxbi ajmaciin amaa bacd waxaynu kusoo jiray kitaabkii asiyaa sarciya fi islaaxi araaci waraciya lisheekh lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh waxaynu soo tilmaanay kitaabku inuu ku saabsan yahay qismigii asiyaasa daakhiliy waxaana inoo dambeysay qeybtii ku saabsanayd xil u dhiibidda ruuxa bini-aadamka xil loo dhiibo iyo qaybta shaqaalaysiinta oo aynu soo nidhi siduu sheekhu tilmaamay adiladuna ay xoojisay waxaa waajib ah xil kasta in loo dhiibo cidda mudata marka waajib kasta iyo xil kasta cidda mudata in loo dhiibo weeyaan waa inaga soo nidhi oo hawshaasaa loo baahan yahay halkaasaa marka aanu maraynay <clears throat> waxaa inoo dambeysay faina rajula lixubihi liwaladihi aw licatiiqihi faqradaas ayaa inoo dambeysay markaa sheekh wuxuu uhi uma ina almu'adii lilamaanati maca mukhaalafati hawaahu yuhabituhu allahu subxaanahu wa tacaala fayaxfaduhu fii ahlihi wa maalihi bacdah uma intaa kadib ina almu'adii ruuxa guta lilamaanati amaanada ruuxa guta oo xilkii loo dhiibay iyo awooddii iyo mas-uuliyaadkii iyo qaybin hayay si fiican ninka u guta maca mukhaalafati hawaahu asagoo khilaafay naftiisu waxay doonaysay naftiisu waxay jeceshahay hooyada iyo qaraabada ilma adeerta tolka inta dad kuu xigta xilka sii jawooyinka iyaga u qaybi inta mid ayaga kamida uu shaqo la-aan yahay cid kale ha shaqaalaysiinin baasha tolka ku wareejiya ilmaadeerta bay naftu iska jecesha laakiin hawadaas wuu khilaafay maadaama aysan sharci ahayn sharciguna uu leeyahay xil kasta cidda mudata ee ugu habboon ha loo dhiibo uu khilaafay ninka sidaa yeela ilaahay subxaanahu wa tacala yuthabituhu llahu allah sugahaya maalinka qiyaama iyo adduunkaba fa ilaahay baa ilaali ilaalino dhowrahaya fii ahli ahalkiisu rabbi ku dhowri oo ahalkaadii iyo qaraabadaadii iyo carruurtaada rabbi waa hagaajinhaya iyo wa maalihi maalkiisaba rabbi waa ilaalin bacdahu intuu dhintay kadib xataa haddaad dhimato nin saalixa oo ummadda u dhexeeya oo cadli aad ahayde ilaahay baa ku dhowrahaya o ku ilaalinhaya awlaaddii gadaashaa ilaahay baa dhowri ahalkii gadaashaa uu iska dhaqmi idan saasay hawsha ku socon laakiin markaad baasha ee xa ka dhammaan weydo ood la wareegeysato ahalkaada iyo maalkaada rabbi waa kugu aafay boqorada maanta dunida jooga carruurtooda adduunka ugu faasiqsan ayagaa ugu khayr daran oo ugu dhib badan maxaa yeelay eexay kula wareegeysteen kursigay ku fadhiyeen xoolihii ilaahayna waxay ka dhigeen xoolo duwal ah oo ku wareega dad khaasa ah iyo fia mucayana min annaas oo ree usrada usra almalikiya ah ina rijaala yatakhawaduuna fima lilahi falahum nnaar marka sidaas weeye wlmuiicu lihawaahu ninka hawadiisa adeecay ee naftiisu waxay u yeedhisay shaydaanna u meeriye daba kacay yucaaqibuhu llahu ilaahay baa ku ciqaabi binaqiidi qasdihi ujeedadiisii wax ka duwan oo cagsi ku ah fayudilu ahlahu ilaahay ahalkiisbuu dulayn warasadiisii iyo awlaadiisii iyo qoyskiisii qoys dullaysan baa laga dhigay boqornimadii iyo xoolihii lagu tumay tumanhaya la baatulahaya ilahay waa ku baabi'inaya maadaama dulmi iyo eexo uu ka dhama dhammaan waayo wayudhibu maalahu maalkiisa rabbi wuu baabi'inhaya saada xilka oga dego ama uu geeriyoodo carruurtiisa foqore iyo sabool bay noqon hayaan sacaalig iyo muxuu ahayay dad xoola-aan oo dagaagahayo markaa tuugsanhaya wa fii dalika alxikaayatu lmanshuura arrinkaa asaga ana qisadii caankayd baa ku sugan buri sheekhu amhila dhacday waaqiciya fi taarikhi salaf ayuu markaa sheekhu keenay oo tusahaya ninka hagaagay caadilka rabbi inuu dhowr oo ilaalin hayo ninka daalimka ee xalow ee xalowga ee eexada badanna inuu rabbi baabi'inayo ana bacda khulafaa'i bani lcabaas reer bani alcabaas khulafadoodii madaxdoodii qaybo ka mid a ah. sa'ala bacd alculamaai culama barkeed bu wuxuu weydiiyey an yuxadidahu can bacdi maa adrak inuu u sheego waxyaabuu soo gaaray dhacdooyinka uu soo gaadhay sheekhaani ee khulafada ku saabsanaa iyo dhacdooyin ku saabsanaa maalka iyo awlaadda iyo ahalka noocaasa iga sheekeebu fa qaala wuxuu ihi caalimkii adragtu cumar bn cabdilcasiis baan soo gaadhay buui waqad qiila lahu asagoo lagu yidhi yaa amiira almu'miniin afraqta afwaaha baniika waxaad madhisay oo tabool ka dhigtay afka caruurtaadii wiilashaadii bimacnaa waxay maanta ay ku cidgalaan iyo wax adduunya ogamaadan tegin markuu dhimanhayay fii maradi wafaatihi wey ah, faragta waxaad marisay afwaha baniika min hada almaal maalkan asagay alla kuu dhiibay ee dowladdu ay leedahay bunuugta yaalla baad ka qadaysa carruurtaadii dad kale un baad u qaybanaysaa wa taraktum fuqaraaa laa shay-a lahum waxaad ka tagtay iyagoo fuqaro aho wax hoola aan lahayn baad ka tagtay wa kaana fii maradi mowtihi wuxuuna cumar markaa ku sugnaa maradu mowdkiisii xilliguu nafbaxaya u dhimanhayay bay ahaydoo xanuunsanaa fa qaala wuxuu ku jawaabay amiir wey waa khaliifatu lmu'miniin khaliifatu rasuulillaahi wey waa amiir raashida waa caadil hantida uu gacanta ku hayo adduunka o dhan bay deeqda laakiin dadkii lahaa buu siinhayaa ee mudnaa <clears throat> wuxuu ihi adkhiluuhum calaya carruurta iisoo geliya carruur badan buu ka tegay toddobiyo toban wiil bay ahaayeen intaan gabdhaha iyo wax kaga la gaan toddobiyo toban wiil oon qaan gaarin buu ka tegay markuu dhiman hayay faadkhiluhum eh, calaya iisoo gasha buuri faadkhaluuhum way soo geliyeen arurtii baa la keenay wahum bidcata cashara dakaran dhowr iyo toban wiil wey laysa fiihim baaliqun wax qaangaadha uusan ku jirin oo hanaqaad ah falamaa ra'aahu markuu cumar arkay wiilashii yararkaa ee markaas agtiisa dhoobnaa iyo faqrigoodii darafat caynaahu indhihiisii baa shubmay waa ilmeeyey waa u naxay waa u danqaday aabba wey waalid weye uma qaala wuxuu yidhi waana khaliif madaxweyne wey yaa baniya wiilashiidiyo wallaahi maa manactukum xaqan huwa lakum bu inka reebo idin didood leedihin ma jirabo xoolahan aabihiin ma laha ummad baa iskale muslimiin baa iskale dadkii mutay baanan siin haya wixii biil idinku aadana anaa idiin qaali jiray ayib bal w fii khilaafatii intuu nala waxaa caan a inuusan halshin oo dawladdu muusan isticmaalin iyadoo u banaaye ninka khaliifka wixii biilkiisa ah inuu hantida muslimiinta ka isticmaala biilkiisa wx ku saabsan keliya walam akun ma ahayn mana ahayn bur anugu biladii aakhudu amwaala annaasi nin xoolaha dadka intuu soo qaado fa adfacua ilayku anuguna naftaydu iyo diintaydu iima saamixin buu ihi in aan xoolo islaan intaan soo qaada idin siiyo idinkuna xaqaad lahaydeenoo rabbi idin siiyey maana idinka maanicin buuri wa inamaa antum axadu rajulayn laba mid un baa tihin haddaan dhintabo haddaan dhinta laba mid ma noqonaysaan iyo haddaan nool ahay imaa saalixun fallaahu yatawalla saalixiin nin wanaagsan oo saalix oo suuban inaad noqo aada noqotaan oo haddaad saalixiin noqotaan ilaahay baa idinku filan ina waliya allahu aladii nazla alkitaaba wa huwa yatawalla saalixiin ilaahay baa gacalidiya ilaahay baa idin kaalmayn allah idin caawin haddaad sulxo noqotaan ilaahay sulxada waa dhowra waana ilaaliya waa idin dhowrahaya war caddaaday wey waimaa hayru saalixin falaa ukhalifu lahu maa yastaciinu calaa macsiyat illahi qumuu canii warkaas yani waxaa lagu qoraya taariikh iyo siyar baa lagu qorhayaa iyo mxuu ahaayey waddo weyn baa lagu jeexayaa fi lcadl walistiqaama iyo inaad noqotaan mid aan saalixayn fasaqa inaad noqotaan ninka marka faasiqee ee daalimka ah ama caasiga ah falaa ukhalifu lahu oga tegi mahayo buuhi maa yastaciinu bihi calaa macsiyati illah wuxuu u kaalmaysto ilahay macsiyiisa oga tegi mahayo sidaa darteed xoolaa islaana idin siin maayo waxaan ad anugu lahaa ama lahaydin idinkama manciin maca salaama ilaahay baan ammaanadii aad tihiin quumuu canii iga istaaga wakaca carruurti waa la saaray saasuu ku dhintay caruurtii ilaahay baa subxaana wa tacaala garab qabtay oo wax u yabyabay oo garab istaagay subxaana wa tacaala akniyay noqonay asriya shiin aabood oga tegayna maystan helin ummadda islamka ilahay ku caawiy yacni ninka boqorka ama ninka imaamka ninka madaxweyneha ummaddu markay aragta daacadnimadiisa saafidiisa hufnaantiisa dadaalkiisa way u danqanayaan ayagii baa garab istaagay oo caawin oo kaalmayn laakiin markay ku tunsan yihiin inaad tahay khaa-in tuuga oo kursiguu fadhiya kuula wareegeysanaya bahasha oon bidixii midig midna u dhaqaaqayn oo jagoog ah way ku habaari habeenkana way ku habaari maalinkana way ku caayi marka aday kuu taallahad ilmo kaada ana way ku qoslahayaan oo kuwaas nimankii muxuu ahay hebel iyo hebel ee muslimiinta ku ciyaari jiray ee xoolaha iskaga tuban jiray ee maalin keliya khamra ku cabay intaasoo maleen wiilashooda way dawarsa way kugu wiirsanayaan shamaatat alacdaa baa la yidhahdaa ah, bayuur maxaa ka raacay bal eega daawash filan u daaran baad noqonaysa marka waa sidaas iga istaa qisada marka waa qisa haabita alimaam eh, yacquub ibn sufyaan alfasawi fi taarikihi buu kusoo saaraa almacrifa wataarikh ibn casaakir fi taarikhi dimashq laba goor buu soo celiya mujallad labatan iyo shanaad iyo afartan iyo shan marka qisad haabitoo saxiixa wey waxaa kaloo iyadoo mukhtasaraa ah sheega alimaam eh, ibnu sacad fi abaqaat اlkubraa <clears throat> wuxuu yihi qaala sheikh ninka caalimka u warramaya ninka khaliifka wuxuu yihi falaqad ra'aytu bacda waladihi cumar ibnu cabdilcaziiz wiilashiisii barh kamid aan arkay oo xamala ku xambaaroo ku qaaday calaa mi-ati farasin fi sabiili illah wiilashii noocaas ahaa oo intay hantiilayaal noqdeen hal nin baa maalin wuxuu bixiyay boqol faras in lagu jihaado xoolo noole xilligaa la yimien faraska u qaalisana toban halaad oo geela udhigmahaya toban halaad oo geela marka bimacnaa waa maxay mi-ata faras waa kun halaad oo geela fi yawmin waaxid sadaqaysta ilah baa garab qabtay wuu garanhayaa hati haddaad saalixiin noqotaan faallahu yatawalla saalixiin dayib yacni actaaha liman yaqzu calayha wuxuu siiyey dadka ku duulahaya ee jidka ilaahay ku duulahaya ayuu siiyey qultu ibnu taymiya tacliiqan dhex gasaday jumla ictiraadiya hada waqad kana khaliifat lmuslimiin hada yani arrinku sidaas wey saas weeye waqad kana khaliifat lmuslimiin cumar wuxuu ahaa muslimiinta madaxweynahoodii buu ahaa min aqsa almashriqi bari meesha ufog laga bilaabo bibilaadi turk ilan turkiya xagga uxigtay marka bari marka la yihahdo madiine la joogo ayib ama marka la joogo galbeed oo sham la joogo sham marka la joogo ayib ila galbeedka bay noqonaysa <clears throat> marka ilaa aqsa almaqribi bilndalus ilaa galbeedka meesha usa u shishayso andalus ah iyo wagayrihaaba isaga amiirka bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi inta ka dhaxa leh amiirka iyo khaliifka ka taliya hanti kasta loo keeni isagu ah marka fii yoomin waaxidin wuxuu awoodi karaa inuu mid kastaba siiyo timihiisa cadadooda xoolo ah tirid madaxaadla meeqa timood wey laba milyan shan boqoloo timood bay ugu taalla intaasoo xoolo inuu tiriyo awoodi karay nin kasta uu siiyo ma yeelin laakiin khawfan min rabbi subxaanah wa tacaala wa ximaayatan lidiin lmuslimiin wa min jaziirati qubrus jaziiradan qubrus hadda garigu xooga ku haystaan saxaabana furtay dimaa-u shuhadaa saxaaba ku daadaatay la soco ahaata grieg baan hadda haysto gaalaa ka talisa ayib khilaafa cuhmaaniyan laga qabsado oo bixisay haddana cid ujeedaba ma jirto xarameynka baa lasku haystaaye wa min jaziirati qubrus wa huquuri shaam laga bilaabo jasiiradda qubrus iyo furinta furimaha shaam waalcawaasim kulliha ka tarsuus shaam cidhifkeeda ku taalla badda dhexe badda dhexe iyo wa naxwiha ilaa aqsa alyaman ilaa cidhifka yamaneed wuxuu sheekhu tirinhayaa xuduud islaamka o dhan buu cagta marinhaya intaas godanka iyo degaankaas oo dhan wuu ka talinhayay bal asaga amiirka ah wainamaa akhada kullu waaxidi min awlaadihi nin kasta oo kamid a ah caruurtiisa wuxuu qaatay min maalihi maali cumar cabdilcasiis shay-an yasiiraa wax yar baa kusoo hagaagay nin kasta yuqaalu aqala min cishriina dirhama nin walba wuxuu helay markii loo qaybiyay hantida asagu u lahaa ee aabayaalkii iyo ahalkiisa u ka dhexlay cumar ee uu shaqaystay wuxuu ka helaa labaatan diinaar nin kasta labaatan diinaar ayb qaala wuxuu ihi sheekhi hadalkiisi baan unoqonaynaa waxadartu bacda alkhulafaa'i waxaan kaloon goobjoog ahaa taa waan usoo joogay bu i sheekh sheekhi u warramay reer bani cabaas nimankii reer bani umaya taasaan uga soo joogay buuri kow mid labaadna iga dhegeyso wa xadartu bacda alkhulafaa'i waqad iqtasama tarikatahu banuuhu waxaan kaloon joogay bu uhi madaxweyneyaashii qaarkood oo hantida uu ka dhintay carruurtiisa ay qaybsadeen fa akhada kullu waaxidin minhum ilmo kasta wuxuu qaatay sita mi-ata alfi dinaar lix boqol oo kun oo dinaar wey lix boqol kun lix boqol oo kun oo dinaar waa hanti aan la xisaabi karin wey halkii dinaar waa afar garaam iyo labaatan iyo shan riiga wey waa afar marka afar hadaad ku dhufatay lix boqol oo kun maxay noqotay meeqa wey afar iyo labaatan kun aduu shan iyo labaatan kun a ah? laba malyan iyo afar boqol way ka badan tahay laba malyan iyo shan boqol oo garaam oo dahaba ah wey laba malyan iyo shan boqol oo kun wey kun laba malyan shan boqol oo kun oo waxaa weeye garaam oo dahaba ah. calaa fard waa hanti maanta haddii la sarifo halkan laga bilaabo ilaa xamar waxay saaraysaa laami dahaba ah. way saari kartaa ayib ninkaas intaasu qaatay waa dhaalim wey ninkan nin wuxuu ah jawarada ahaa ku jiray ayib walaqad ra maxaa ka dambeeyey laakin carruurtii saa hanti islaam baa lagu baabi'iyey oo dulm iyo xoolo xaqdaraa iyo dhiig muslimiin baa la siiyey carruurtii loo qaybshay maxaa kase ka dambeeyey walaqad raaytu bacdahum wiilashii noocaas ahaa ee hantida noocaasa la siiyey baan goobjoog ahaa buu yatakafafu nnaasa ay isagoo dawarsanhayaan arkay bu carruurtii noocaasa iyagoo dawarsanaya baanu aragnay ee yas'aluhum bikafi gacantu taagan haya magan allah iigu rida wa fii hada albaab buu sheekhu min alxikaayaati dhacdooyinka iyo walwaqaa'ici min alxikaayaati qisooyinka iyo walwaqaaci dhacdooyinka almushaahada la arkay fii hada zamani zamanka hadda aynu joogna buur iyo walmasmuucati camaa qablo hadda ka horna laga la maqlay maa fiihi baa ku sugan buu jira buuhi cibratun waana qadasho likulli dii lubin buuhi dhacdooyinka anagu aan goobjoogn haddaan nahay qarnigii sideedaad iyo toddobaad ama taariikhda muslimiinta lagu haye ku saabsan hawshaasi aad bay u badan tahay buuhi waa wuxuuna ku cibro qaadan karo ruux kastoo ilahay caqli geliyey iyo iimaani waqad dallad marka maxaa laga rabaa caruurtada saad u leedahay yaysan baahanin hanti islaam hacunsiini iyo xinjiro muslimiin maxaa yeele sun iyo waabayba ka qaadahayaan ayib meeshaasba laga raaciba waqad dalla sunatu rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam calaa ana alwilaayata amaanatun sunnada nabi maxamed waxay tustay wilaayadu xilku iyo mas-uuliyaddu inay tahay ammaano lagu dhiibay yajibu adaa-uha in la dhowrana ay waajib tahay amaana lagu dhiibtay oy waajib tahay inaad u gudato sidii loogu talagalay fii mawaadica yani yajibu adaa-uha in lagu guto fii mawaadica meelo khaasa ah oo ay leedahay in la dhigo oo ammaana lagu bixiyo mil maa taqadama wixii soo horumar oo kale maxaa soo hormaray hadda waxaa soo horumaray ninkii muslimiinta nin kamida xil u dhiiba asagoo heli kara ninkaa nin ka muto hawsha oga qalmay inuu joogo waa khaa-in faqad khaana allaha wa rasuulahu waalmu'miniin idan shaqaalaysiinta markaynu marayno iyo xilib dhiibidda waxaynu muslimiinta ka xulaynaa oon ka xuraamaynaa axadka u muta xil in loo dhiibo haddaad nin walaalka ama qaraaba ama macrifaa xil u dhiibto adoo heli kara cid ka mudata khaa-in baa tahay khaa-inulwatan baa tahay bacda kownika khaa-ina lilaahi wa rasuulihi waalmu'miniin qaash baa tahay marka daalim ah wa mila qawlihi baa lamid ah marka ammaana wey ayb liabi dar uu yihi nabigu hadalku ku yidhi abi dar radia allahu tacaala canhu fi limaara alati hiya alwilaaya markuu kala hadlaya imaarada hawsheeda oo wilaayada ah xil udhiibidda iyo xilqabashada ah inahaa amaanatun abidaru nabigo xil ii dhiib u maad xil ii dhiibtay dadka waad xil baad udhiibtaa waa shaqaalaysaay aniga maxaad ii garmaramanaysaa inahaa amaanatun ya abadar amaane iyo xil culus wey waa taklifa iyo takliif iyo kulfa iyo mashaqo adaan qaadi karin dhabarka jab ah wa inahaa ayadu yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama maalinka qiyaamana khizyi bay noqon dulli iyo shallayto iyo baa ka dhici doona yaa laytanii waxaan maxaan u qaban lahayn alla maxaa ii geeyey calaacal iyo rafaad baa ka dhici doonee faraha ka qaad ilaa man akhadahaa ammaanada ruuxii ku qaatamayon bixaqiha xaqeeda ku qaatay oo waa maxay xaqeeda ku qaatay asagoo muto qaaday wey ammaanada asagoo muta in loo dhiibo oo ninka u qalmahayay ah oo ninka ummadda ugu fiicnaa ah oo a ninka ugu qiimo badnaa ayaa loo dhiibay marka fa akhada alwilaayata walimaarata bixaqiha ayib laakiin haddii uu qaaday asagoon mudnay xoogo wuxuu bixiyey laaluush afgarasho qaraabo luqluq marid anaa ilma adeer ah dariiqaasu kusoo galay ninkaasi khizi iyo nadaamay maalinka qiyaama ku noqon إlا maن أkdha بxaqiha ay bاlأhliya bilamaana alcilmiya ayib wa adda aladii calayhi fiiha waa kii labaad oo haddana markuu xaqeeda ku qaaday oo isagoo muto u qalman loo dhiibay haddana ku maamulay oo ku dhaqmay si wanaagsan labadaa xaq baa meesha yaalla kow marka koobaad xilka aad qaban waa inaad ahal u tahay cid kaa mudatana maanta aysan jirin inta la og yahay markaa lagu dhiibay xilka aad qabatana waa inaad ku maamusho sida ilaahay ogaa subxaanahu wa tacala xaq ahayd labadaas wey shardun waxaa weeye saabiq wa shardun muqaarin ayb rawaahu muslim muslim baa xadidka wariyey nabigu marka waa caddeeyey hawlahan iyada aad bu waa caddeeyey waxaa lagaa rabo waa inaga soo tilmaanay kitaabku inuu ku saabsan yahy asiyaasa daakhiliya siyaasadu marka laga eego bulshada la maamulhayo laga eego iyo cilaaqaadka maca annaasi alaakhariin laga fiiriyo waa nawcaan siyaasatun daakhiliya wa siyaasatun khaarijiya baa loo qaybinaya labada siyaasooda adaakhiliya waalkhaarijiyana usuul iyo madaaraad ay ku wareegaan bay leeyihiin labaduba ay leeyihin mid kasta leedahay asiyaasa alkhaarijiya madaaruha calaa aslayn fi kitaab illahi wa fi sunati muxamed siyaasa alkhaarijiya taduuru calaa aslayni muhimeyn asalka koobaad waxaa weeyaan icdaadu alquwati alkaafiya liradci alcadow walqadaaya calayh waa in la diyaariyo awood malatay oo ku filan in la madax jabiyo cadowga lana difaaca muslimiinta waa laabudda hada alasl qur-aan badan baa ku yimid waaciduu lahum ma staطactum min quwati wa min ribaط اlkhayl turhibuuna bihi caduw اllahi wa caduwakum nusuus fara badan oo suna oo axaadiidha ku timid mutawaatira ah idan laabudda min icdaadi اlquwa alkaafiya liradci اlcadow asaa'il algaazi waa in la helo waximaayatan libadat lmuslimiin idan awood malatiri oo ku filan inay madax jebisa ninka iswaalaba tawaabic bay leedahay cadowga khaarijiga ah waxaa lamid ah cadowga daakhiliga ahaa muxaaribiintii qutaacu turuqi mooryaantii zanaadiqadii munaafiqiintii alquwa alkaafiya liradci alcadow alsaa'il cala almuslimiin waa in la deeriyo waa madaar muhiim ah taduuru calayhi siyasa alkhaarijiya asalka labaad waa alwaxda saxiixa shaamila xawla tilka alquwa midow saxiix ah oo meel kastaba taabanaya oo lagu midoobo quwada iyada ah waa in muslimiintu madaxweynaha iyo awoodda milatary iyo muslimiinta qalabka sida difaacaya muslimiinta loo midoobo oo la taageero taageero ballaaran oo daba jooga alwaxdat saxiixa ashaamila xawla tilka alquwa addaafica can alislaam idan madaaru siyasa alkhaarijiya waa maxay alwaxda adaakhiliya wاlquwa alkaafiya liridci alcadow alkhaariji hada alaslaan bay taduuru calayhi siyasa alkhaarijiya wixii intaa ka soo haray waa tawaabic siyaasa asalkii waad wuxuu yeelanhayaa masaa masaa'il badan buu yeelan asulux iyo cuhuudda iyo mawaahiiqda iyo muxuu ahaayey nabd xaajadu markay keento waxaasoo dhan halkaasay gelahayaan laakiin asal waxaad ogaataa asiyaasa alkhaarijiya laha rugnaani asaasiyaat alwaxda asaxiixa ashaamila adaakhiliya iyo walquwa alkaafiya liradci alcaduwi alkhaariji almutasallit labadaa rukn bay siyaasa alkhaarijiya ku taaganta haddii gudihii laga waayo midow iyo midnimo dhammaystiran oo shaamilo oo saxiixa ah cala altawxiidi waalislaam xaggana la waayo awood ma la tari oo la diyaargareeyey oo difaaca ciidanka iyo islaamka iyo xuduuddiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba difaacda batala niqaash marka iyada waa lagu baabi'inhaya sanadkan maanta ah ma hayno laa quwa kaafiya liridc alcaduwi almutasalid ma hayno waxaan kaloonan haynin walaa waxda saxiixa shaamila xawla tilka alquwa mahaba haynaba maxaynu ku jirnaa man qutila duna mali fahuwa shahiid baynu taagana gurihii baana lagu soo galay saldhigii milatari baa la yimid tarbuunkii baa gaala ka khudbaynaysaa soomaaliya ka khudbayn jirtay masaajideenni baa intii la gala xaarka laskaga tirahayaa kitaabka qur-aanka intii la jeexdo baa baakaadida laskaga tiray yani waxaan hayna ma jira lakin hadda maxaynu maraynaa man qutila duna maali fahuwa shahiid qitaalu cadow jihaad dafc aladi laa yushtarad lahu shar baynu ku jiraa ninka guriga kugu soo weeraray sharcigu ma ku dhihi hadaad iska celin karta iska celi dagaal gal baa lagu yiri waa lagu fasaxay fasax wey leanno ninka guriga kugu soo galay carruurtaadi iyo haweenkaadi iyo maxasti kugu yimid waxaa lamid ah cadowga khaarijiga ah ee gaalka ee kaafirka ee mutasalidka ah ee diyaarulislaam jibaaxay ee tiba ee dhex maray ee banaystay kaasaa lamid ah marka qitaalu baa hadda adduun ka jira jihaadkii ghazwiga ahaa waa horu dhammaaday lama hayo lama hayo alqaacidaa isku dayay jazahum allahu khayran afghanistan intay ka duulay inay weerareen maraykan iyo new york waa jira muxaawalaad noocaas laakiin jihaadka maanta caamka ah ee adduunka ka jira waa qitaalu dafcin wa mudaafaca nin halkaa kugu dhegan xamaga oo beerka kaaga fadhiya xooguu marka inaad iska daadiso gacmaha fidsato oo lugaha fidsato ilaa lagaa noolaa iska sugta iyo inaad firiq firiq firiqlaysa keebaa roon firiq firiqdaasaan ku jiraa hadda cadow weyn oo soo duulo khaarij oo barta xamaga nagu dhegay oo niceejna la dhigay oo marka na feedhahayo oo na garaacahayo wy marka firiq firiq baan ku jiraa rafasho maraad xagato maraad lugta dambe madaxa kaga dhufato shaar kolaad ka dilaaciso koa indhaha kala soo baxdo intaasaan ku jiraa laakiin waxaa jira intaana joojiyo kuwa kuleh firi firi xataa ma dhihi kartaan niman taagan baa jira wa maca dalika salafiye sheegan wa maca dalika wahaabiya ay kuleh ku iska badaa suufiye iyo qaadiriye iyo kuwa khayr dan oo shayaadiina jooji warkooda yani musiibo jirta wey iska ogow hawsa iyada muhimadda waxaan oga jeedaa asiyaasa alkhaarijiya ila kitaabku waa siyaasa tafaasiil badan ma geli karre in la fahmo usuulu siyaasa asharciyan ujeednaayo labada asal waxaa ku wareegahaya siyaasat lislaam alkhaarijiya laha aslan rugnaan siyaasadda dambe ahayd rugniga dambe e ahaa alwaxda shaamila saxiixa waxaa asalkeed waa maxay wactasimu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ayb tawaawic badan bay yeelan iyadu waa fara badan tahay in la diyaargaroobo in la is-ilaaliyo khuduu xidrakum wixii ku saabsan labada asal mid kasta tawaabic iyo fusuul iyo wuxuu leeyahay intaasoo qayboodoo waaxood buu yeelan doonaa laakiin labada rugni bay ka dusha ama siyaasa daakhiliya ayadu waxay ku wareegeysaa hal asal hal asal bay leedahay asalkaasna wuxuu leeyahay furuuc lix ah asalka koobaad halka asal ee waxiidkay leedahay siyaasa daakhiliya alislaamiya waa nashru اlamni wاطuma'niniya wاlistiqraar fi fi lmujtamac اlislaami wa in amni iyo deganaan iyo sugnaansho iyo deganaan la helo bulshada muslimiinta ay hesho almn wاlistiqraar wاطuma'nina dakhil اlmujtamac اlislaami waa in la helo maxaase lagu heli karaa haddi asalku waxaa weeye siyaasad daakhiliya amniga in la sugo oo muslimku meel kastoo uu joogo uu dareema deganaan iyo nabadgelyo intuu halkaa iska dhigta lacagta iska barta iska sixo dukaanku intuu ku hal furasaa ugu wareejiya iskaga dhaqaaqo gabadha muslimada meeshay doonto ay mari karto odayga waayeelkii cutushka keliga iska lugeyn karo wiilka yaree dalaandalkaa u iska dhaqaaqi karo amni waa in la hela waxaa weeyaan in la helo alamn walistiqra wطumanina dakhil mujtamac islami wadalika yakunu bisharطayn bikafi almadaalim wa ridd اlxuquuqi ilaa ahliha labadaasa ka farcami in wixii dulmi a la joojiyo xaq kastana kiilaha loo celiyo haddaad tira waxaad tidhahdaa almnu yakunu biraddi الظulmi wاlmadaalim bas ilan madaalimta dulmiga haddii la hor istaago nin walba wuxuu helhayaa he xaqiisii buu helhayaa idan asalkaasay ka duulaysa siyaasa daakhiliya furuucda ka baxaysee almn aلdakhili wطumaaniina الdakhiliya wاlistiqraar ama radd اlmadaalimi wa kafu اlmadaalimi wa radd اlxuquuqi ilaa ahli ay ku suura geli wa almuxaafada calى alfuruuci asita aatiya xifdu diin اlumma diinta ummadda in la ilaaliyo la dhowro mushacawdiinta khuraafiyiinta tuugta mooryaanta kuwa diinta aafeynaya mooryanta diinad baan ka hadlaya mooryanta xoolaha ma ah kuwa waa ii dambeeyaan wax kastoo diinta inxiraafinaya oo diinta muslimiinta dhaawacaya waa in laga ilaaliyo xifdu diin alumma bidcada waa in lala dagaalamo khuraafaadka khusacbalaadka booranaha dig iyo damlaynta fiquburaalaha faarax aadanka ardooyinka waxaa noocaas la odhan jiray waad garanaysa waxaaso dhan waa in agta lama kaahaynka caraafka riddada gaalnimada waxaasoo dhan xifdu diin اlumma walihaada farcan si loo ilaaliyo farcan mar waa lagu asal wey duriyaat alhamsad maqlaysa way tahay laakiin markaan siyaasa daakhiliya ka hadlayno muhiimadooda waxaa weeye in ninka waaliga ama kooxda muslimada ama jamaaca alislaamiya ama dawla islaamiya ay sugto ay mxua u damaano qaado muslimiinta almn adaakhili wadalika yakuun <clears throat> bixifdi اlusuul sita waad dhihi kartaa ama wadalika yakun mxu aha bikafi madaalimi waradd اlxuquuqi ilaa ahliha wayatafaracu can dalika alusul sita marka walidalika shurica xifaadan lidiin اumma اlislaamiya xad ridda man badla diinahu faqtuluuh faqtuluuh xifaadan lilwaxda alislaamiya maxaa la yidhi ninka khaliifka ah haddii xadiid abi saciid alkhudri fi saxiix muslim wagayrihi idaa buyica likhaliifatayni faqtuluu laakhira minhuma haddii laba madaxweyne hal mar beecala la galo la wada magacaabo fii aanin waaxidin fii yowmin waaxidin la magacaabo midka u dambeeya hala dilo maxaa loo dilaa nabi allow waxaa loo dilhayaa he xifaadan lirukni alasaasi athaani waa maxay lisiyaasa alkhaarijiya alwaxda ashaamila asaxiixa waxaa weeyaan xawla addawla alislaamiya ama xawla tilka اlquwa man ataakum waamrukum jamiic yuriidu an yashuqa casaakum wayufariqa jamaacatakum faqtuluuhu kaa'ina man kaan nin allaale ninka yimaada oo muslimiinta u yimaada ninkaasoo doonaya muslimiinta inuu kala jeexo ul iyo diirkeed inuu kala mulaaxiyo doonahaya kulankii iyo muslimiintii midaysniyada halkaa ku wajanaa inuu weeciyo doonaya ninkaa nabiga hala dalabu nuucuu dooni ha ahaado shariif ba allaha ka dhigo ila ashraaf baa inagu qiima badan inaga dansomaynahay ayib madaxaa la qadaa ashraaf ba allaha ka dhigo ashraafta abtirkaan ka hadlaya nimanka sheegtay kama hadlayo <clears throat> marka farciga labaad ee la ilaalin waa maxay waa xifdu lanfus farciga labaad ee ku wareegeyso siyaasa dakhiliyana ku jira nafta bini aadamkoo la ilaaliyo dilka oo la yareeyo daalamada oo la qabto qaatiliintoo la dabagalo mooryaantoo la raadsado lusuusta oo la dabagalo waa in nimankaa meel la saaro walihaada xifaaظa lihada اlasl shurca اlqisaas kutiba calaykum اlqisaasu fi اlqatla walakum fi اlqisaasi xayaaة ya uli albaab wman qutila madluuma faqad jacalna liwaliyi sulطaana falaa yusrif fi اlqatl inahu kana mansuura farca saddexaad xifd اlcuquul maanka iyo maskaxda bani aadamka waa in laga ilaaliya mukhaadaraadka maandooriyaasha khamrada biyaha kulul waxaad ku sheegtaanba waxaasoo dhan waa in la dabagalo lasoo ciribtiro ayib inama alkhamru walmaysra laga akriya ususha ayada ah ayib kulu muskirin xaraam ma askara qaliiluhu fakaiiru min xaraam ayib idan mukhaadaraadka maandooriyaasha khamrada waxyaabaha maskaxda aadamaha dhaawac dhan waa la dabagelahayaa waxaaso dhan wuxuu sahlhayaa intaa maxay u adeegaysaa alistiqraar alamni amn adaakhili inay sugnaato asiyaasa daakhiliya si aynu ugu kanshahelno inaan cadow iska dhicino haddii ubuucda lagaa galo waxaa weeya nasan maysid tiirku isagoo taagan haddii wadka hoose uu ka galo muxuu ahaayey dixiri ka galo iyo wax duleeliya o dhamaato abalolhaya waa dumhayaa guriga asaaska haddii laga taabto halis wey maxaad marka cadow khaariya iska celisaaba adigiilaaba gudaha ka guban haye sidaa darteed culumada islaamka o dhan waxay leeyihiin munaafiqiinta iyo qutaacu turuqa iyo tuugta iyo murtadiinta in lala dagaalamo gudaha islaamka joogta ayaa ka khayr badan ghaswiga loo duulahaya dibadda ninkii soomaaliyeedee fallaadho ku dhacday isha kaga dhacday midna ee salka kaga dhacday waa aniga idinka sheekeeyey wuu cabaaday tee lagaa siibaa baa la yidhi midda isha kaaga taallay midda baryaha kaaga taal midda bariha iga sii bar aan fadhiisto horta maogta ma ninku waa taagan ya waa suuqan yahay ruux suuqan maxaa goorma la dhakhtariyaa war dhakhtarisaan horta bal salmugi aan u fadhiiste midda bariha iga siiba bur dabada igaga taal goormada cadow u kanshaheyli ood iska dhicin haddiiba gudahaada gubanayo mooriyaanta iyo qutaacu turuqa iyo tuugada iyo qolyaha mushacawidiinta ah iyo kharaafiyiinta iyo kaahiniinta nimanka noocaasa waa in ciddaha cidyaha laga gaabiyo sida loola dagaalamo amisonta iyo burundiga loola dagaalamo si ka daran waa in loola dagaalamo marka iyaga waana shahiid ninkay dilaan la dhaqi maayaan lagula tukan maayo mooryaanta sameeya qutaacdurqa tuugta ninkay dilaan ee muslima ee mujaahida laa yusalla caleyh walaa yugasal ka shahiid kaafiriin wey wa hada madhab اljumhuur min asaxaabati wataabiciin wadaadaha dambe warkooda kuma jira adg oran waa idin sheegay asalka afraad ay ku wareegayso waa maxay siyaasa daakhiliya waa xifdu alansaab nasabka iyo taranka muslimiinta in la ilaaliyo ayib walihaada shurica xad zina waad garanaysaa zinada waa in lala dagaalamo condom baa wadaad qaybiyaa la yidhi xeryaha qaxootiga condom buu qaybin haya wadaadna waa baa la yidhi beladu meelgee waa wadaadnimona wuu sheegan condhamna waa qaybinhaya zina meelay ku timaada ayada weyn iyo wadiiqaheeda iyo waddooyinka geeyoo dhanba waa in la awdo wadiiqaha hadda kuu geyn karaa ama maaalan keeni kara minha alikhtilaat in lala dagaalamo ikhtilaadka madaarista iyo iskuulaadka dadka laisku darahay waa in lala dagaalamo baabuurta la wada raacayo wiilashii gabdhuhu isku dhafmahayaan mamnuuc islaam baa fadhiisatay halka ku kala ku xigo feedho weyn mid kasta mid kal mid kal mid kalaa kusii xigta maxaa ka dhacaya marku asku madoobaa meesha ayada mamnuuc wey waa in la kala saaro haddaysan jirin basas iyo gawaadi dumarka besa qaado on tabarta aan lahaynin haynin calaa aqali taqdiir waan kala maraynaa laynkaas waxaa iska leh dumarkaa iska leh laynka kale waxaa iska le mxuu ahaayey raggaa iska leh wadaad mutadawica haddii la helkan waan ku daraynaa in mutadawicu sii waaniyo madaxa ka garaac waan ku daraynaa ilahay ka gaarhayaan meeshay ku socdeen mutadawuca la raacinhaya waaniyo diinta u sheego kalba u daaro oo habeeyaa la raacinhaya ad haddii la awoodo ayib marka waa in lala da waxaa lala dagaalamaya khalwada ajaanibta dadka noocaas zina iyo wadiiqo kastoo kuu geeya waa in la hor istaago haddii kale khalkhal iyo amni daro baa balaabanaya faraca shanaad waa xifdu alacraab sharafta iyo magaca ruuxa bini aadamka waa in la dhowro waa khaa-in iyo waa tuugi iyo waa zaani iyo <clears throat> wuu xun yahay keen caddaynteedii may waa la lahaa dhowrooba kugu dhacayso oo meela ka tuman aan la garanayn leanna dadka dulankooda acraadooda sharabtooda lama oga in lagu xadgudbo mamnuuc wey nin walba waa in halkiisa u daaqawo oo ilahayna caabudo allana ka cabsado walihada shurica xadd lqadf hebel waa sharmuud oo xaggeed ku ogaatay n waa la sheegahayay xagga tag arbaca shuhadaa baad keeni inuu zinaystay ninka oo sharmuud yahay ama asagaa qiran aysan ka ahayn he siddeetan shaabug oo culculus